alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wzidna cilma qala alimaamu abulxusein muslim bn xajaaj bn muslim alqushayriyi naysaburi raximah اllah xadaana abu kamil fudayl ibn xusein aljaxdari fii baabi karaahati اlkelbi wاljarasi fi safar karaahatu اlkalbi in ay uu la socdo qofka oo uu la saaxiibo waaljarasi wa musaaxabata aljaras gambaleelka iyo koorta iyo waxyaalaha luqunta xoolaha loo geliya ee shanqara fi safari safarka gudihiisa karaahiyanimyadeediiba ku saabsan yahay haddii safar lagu jiro iyo haddii xadar la yidhaahdaba kol haddii cilladu ay tahay sida imaan doonta xadiidka mid caam ah in safar la sheego waa min baabi bayaanilwaaqic weeye marka waxaan soo marray eyga guriga uu ku jiro inayna malaa'igtu soo gelin haddii safar la yahay oo la socdana in ay la wato sida gaaladuba ay yeelaan ay wataan oo kale meel walba u socdo u raaco arrintaa iyaduna ma fiicna jarasku waa waxyaalaha luqunta loo geliya xoolaha ama bir ha ka samaysnaado ama ha laga sameeyo geed shanqadhiisii iyo dhawaaqiisii iyo qayladiisana meel fog laga maqli karo qaala xadaanaa abu kaamil fudayl ibnu xuseyn iljaxdari qaala xadaanaa bishrun yacni ibna mufadal qaala xadaanaa suhayl ibn abi saalix asamaan can abihi aabihiisa abu saalix asamaana wasmahu dakwaan can abi hurayrata cabdiraxmaan bnu sakhr radia allahu canhu wa ardaah akharu saxaabati xadiian cala aliطlaaq ana rasuula allah nabiga calayhi salaam qaala wuxuu yidhi laa tasxabu lmalaa'ikatu malaa'igtu lama saaxiibto ma raacdo lama socoto rufqa jamaaco iyo koox fiihaa dhexdooda uu yahay kalbun ay walaa jarasun ama gambaleel iyo danan iyo wax suudaynaya dhawaaqaya malaa'igta waa malaa'ikatu raxma waalmucaawana malaa'igta naxariista weeye malaa'igtaa la soconayn amaa malaa'igta xafadada la yidhaahdo ee qofkan isagaa ah inuu la socdo inay la socdaan loogu talagalay ee wax walba qoraaya xaaladihiisii iyo xarakaadkiisii iyo wax walbaba la socda malaa'igtaasi qofka ma faaruqaysa ilaa uu ka dhinto ma faaruqaysa xaalad kasta ku sugan yahay marka malaa'igta raxmada ee dembidhaafka iyo naxariis dadka allaha makfir low arxamhu dhahdo la socota qofka ama xifdiisa malaa'igtaas ayaa qofka ka fogaanaysa ay hadduu wato eygu waa xayawaan najaas ah cayntiisaaba najaasa ah. meeshuu afka geliyana toddoba jeer hala dhaqaal yidhi oo weliba caraha lagu daro xayawaankaas marka in nala saaxiibo oo jidhkaadii iyo alaabtaadii iyo cuntadaadii iyo reerkii ku dhex jiro ma fiicn wax fiican maaha jaraskuna waxa weeyaan waxaa loo diiday gambaleelka iyo waxa dhana shanqaraaya ee xoolaha ku xidhan iyo cilooyinka loo diiday culammadu dhowr cillaba way geliyaan waxaa imaan doonta inay mazaamiiri shaydaanta xadiidkii bay ku imaan doontaa waxyaalahaas dhawaaqaaya sida sawdkaa iyo qiyladaasi ay malaa'igtu ka fogaanaysa inay rabin shaydaankana uu jecel yahay muusikadii shaydaanka weeye shaydaankuna wuxuu ka soo galay oo uu jecel yahay waxay shabahdaan naaqisu nasaara gaalada iyo kiristaanka gambaleelkooda kanaa'ista iyo kaniisadaha ay ka dhawaajiyaan ayuu shabahaa dhalalawdaas shabbahaa marka tashaabuhaasaa ka dhexeeya waxaa kaloo loo diiday xayawaanka haddii luqunta loogu xiro haddii laga baqayo khatar inuu keeno oo dhibaato uu geysto oo geedaha u qabsado ku marjismo ku dhinto ayaduna waa la yidhaahdaa cillada hadday jirto dayib cillo saddexaadna waa imaanaysaa oo imaam maalik raximahullah isagu uu leeyahay in xoolaha luqunta wax loogu xidho sida imaan doonta qilaada min alawtaar ayadana way noo imaan doontaa qaala waxadaanii zuhayr bnu xarbin xadaana jariir xaa waxadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana cabdulcasiiz yacni daarawardiy daarawardi cabdilcasiis ibnu muxamedin buu muxamed daarawardi kilaahumaa can suhayl bay ka wariyeen jariir iyo waxaa loo jeedaa cabdilcasiis labaduba suhayl bay ka wariyeen ayagoo mutaabacinaya bishr ibnu mufadal ninka la yidhaahdo mutaabaco taama awey bihada alisnaad waa saas sanadkaa hore min riwaayati yaxya mubashir ibnu mufadal ayuu mutaabaceeyey can suhayl can abihi can abi hurayra matnigan waa isku mid waxaa loo keenayna waxaa weeye mutaabaca la yihahdaa xadiidku qaraabadu ka bixi inuu casiiz ka baxa laga yaaba mashhuur noqdo marka taasna waa waxay leedahay faa'ida cinda tarjiix markii la kala rajaxayo nusuusta iskhilaafsan riwaayat اlakar xadiika eh, riwaayadiisa ay aarka tahay yaa laga rajaxayaa murajaxaadka ka mid tahay qaala waxadaanaa yaxya bnu ayuuba qutayba wabnu xujr midda kale tadliiska hadduu riwaayada hore mudalis ku jiray tan dambana uu mutaabacada qofka mutaabaceynaayo uuna mudaliseen tadliiskii baa ka baxay meesha iyo cabsidii laga qabay waxadaanaa yaxya bnu ayuuba waqutayba ibnu saciid wabnu xujrin caliy ibnu xujr qaaluu waxay dhaheen xadaanaa ismaaciil yacnuuna waxay oola jeedaan ibna jacfar waan soo sheegna hadda ka hor yacnuuna waxa wata waxaa weeyaan raawiga xadiidka ka warinaya ismaaciil oo muxuu ahaa ragga ka warinayo saddexda ahe muslim yaxye iyo qutaybe iyo eh, ibnu xujr ma aha waxa yacnuuna dhahaya ardaygu sheekhiisa suu rabo uu abtirin karaa laakiin markuu ardaygu sheekhiisa una u abtirinin qofka ka sii warinaya ardaygaasi sheekha ka warinaya ee sheekhu sheekhu u yahay kuma tasarufi karo raawiga uu sheekhiisi uunan u abtirinin hadduu abtir iyo damco waa inuu wax calaamaha muujinaysa inuu sheekha uunan hadalka iska lahayn waa inuu isticmaalo yacnuuna waxay oola jeedaan waa yaxye iyo qutaybiya ibnu xujriye haddaan muslim ahay waxay oola jeedaan ismaaciilka ay ka wariyeen ibna jacfar marka muslim baa hadalka wata can alcalaa alcalaa ibni cabdiraxmaan can abihi abihi cabdiraxmaan ibnu yacquub ah alxuraqi can abi hurayrata cabdiraxmaan bnu sakhr dawsi ana rasuula اllahi sala اllahu alيh waalih wasalam qaal aljarasu daraska iyo waxyaalaha dhawaaqaya shanqadha lehee la wato mazaamiiru shayطaan shaydaanka muusikooyinkiisi wey oo naaquusu nasaara waa kii nabiga calayhi salaam markaan kitaab alaadaama soo ku soo maray maxaan isku ogaannaa oo wakhtiga inuu galay maxaan ku ogaanaa qaar baa waxay dhaheen aan samaysanno naaquus ah, bahalkaas la garaacaye ee dananka ahe sida gambaleelka oo kalea aan garaacno markaase nabig alay slam wuxuu yihi nasaaraan shabahaynaa iyo kiristaan marka ma ogelin waa yahay buuq iyo buun aan afuufno markii waqtiga salaada la gaaro aadaa ma jira ilan watigii dadka waa iska mashquulsan yihiin taana waxaan shabahaynaa yahuudda waad yahuudda bahal waxay haystaan garri aad mooddo saa u qallocsan ayaa ayaguna qaraacaan afuufaan waayo dab aan shidanno dabkana majuusta iyo kuwa dabcaabadkaa shabahaynaa arrintoo cakiran ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ruyo saalixa ah oo min allaahi ka timid ku riyooday axad saxaaba man huwa hada saxaabi waa kuma cabdulaahi ibnu zayd ibn cabdirabi waa inaad gaarsiisaa sida cabdulahi ibnu zayd ibnu caasim almaazini ay isku shabahin ilan laba saxaabi baa labadaba cabdulahi ibnu zayd la dhahae marka ru'yadii nabiga alay slam innaha ru'ya xaq buu yidhi waa sugay xadiid bay noqotay nabiga calayh salaam loo kor yeelay ayib baabun wuxuu ku saabsan yahay karaahati qilaalati alwatar kuusha xadhigga qaansada fii raqabati albaciiri neefka geela luquntiisa in lagu xiro karaahya wey karaaha qilaadada waa kuusha watarkuna waa xadhig la soohay oo kuwa maaragtay qaansada lagu xidhi jiray oo kale hadda qaanso iyo sheekadaha waaba iska sii dadka qaar maba arkinba mayna arkinba baal qaanso la dhaajiri jirtay oo laan laamahao dhan may ahay loogu talagalay oo geeduhu waa kala geed labbay kala yihiin iyo geed carasane geed la yaqaano laantiisii lasoo qalloociyey xarig aggaan aggan laga xidhay xoogow qallooca loo sameeyey kadibna xarig adagna lagu xidhay leebkana la saaray gantadiisa xarigga intiisa kalena qaansada lagu lagu jiifiyey markaa shiishka haddaad aad shiishto meesha aad ku ganayso inaad la heshay ku dhowdahay wax qaanso weeye iyo leebkeeda wada socota waan soo marray xadiidkii abu aclab alkhushani iyo eh, qaansada iyo inay ku ugaarhan jireen leebta marka kuusha qunta loo gelinayo xoolaha baa laga hadlaya xarig baa dabcan ku xidhan qurquraa jira koor baa jirta kuul baa iska jirta wax muxuu ahaa luqunta loogu xidha xoolaha oo aan xataa wax kale la soconno xarig iska ah jira waxaasoo dhanba way jiraanoo geeleeda garan jiray oo yaqaana xadaثna yaحya bnu yaحya qaala qarأtu clى maliki can cabdiلlahi bn abi bakr can cabaad bn tamiim ana aba bishri اlansari ahbarahu anahu kaana waa saxaabi abu bishrigaas kaana wuxuu ahaa maca rasuuli الlah rasuulka maciisa salى اllah alيh ali wasalam fii bacdi asfaarihi safarada qaar buu nabiga la socday qaala markaasuu wuxuu yidhi saxaabigii faarsala rasuulu اllah nabigaa wuxuu diray calayhi salaam rasuulan qof buu diray qofka asagaa zayd mowla rasuuli اlahi ibnu xaariثat bnu sharaxbiil ayaa la yidhi kama qaalahu malik raximah اllah saxaabigaasuu diray nabigu qaala cabdulaahi bin abubakar baa wuxuu yidhi cabdulaahi bin abubakar ka warinaya cabaad binu tamiim yaa wuxuu leeyahay xasibtu waxaan u malaynayaa annahu cabaad binu tamiim riwaayada uu abubishri ka warinaya qaala inuu yidhi waannaasu fii mabiitihim dadkuna warkaasi la diraya ninkan saxaabiga meeshay deganaayeen ay xaray baryeen bay fadhiyaan oo weli kamayna kacin meeshay deganaayeen nin buu diray markaas wuxuu la diray hadalkanu nabiga la diray fariintan la diray ah, waa dacwo waa diin marka nabiga calayi salaam mara mubaashir buu dadka wax ugu sheegi jiray si toosa ah. mara dad buu u diri jiray o dhihi jiray hawshaa fuliya laa yabqayanna yuunan harin oo harin fii raqabati baciir neef geela luquntiis qilaadatun kuul min watarin xarig lagu xidhay oo mise qilaada kuul oo watar aan la sheegin ayuu yidhi waa shakuraawiye ilaa kuul kasta ama xari kasta oo geela ku xidhan quicad ha la gooyo buuyi nabiga calayh isalaatu wasalaam halaga jaro qaala maalik wuxuu yidhi imaam maalik imaamu daaruhijra uraa waxaan u malaynayaa daalika arrinkaasi waxaa loo leeyahay ha la gooya sababtaiyo cilladu inay tahay min alcayni il darteed oo uraa daalika xidhashada ay xidhan jireen min alcayni bay ahayd il darteed bay ahayd maxaa u xidhan jireen luqunta ugu xidhan jireen imaam maalik marka wuxuu leeyahay cilladaas ayay ahayd kol haddii la cillada ahayn wixii kala dhib male bu ka wada marka yani wiqaaya can alcayn min alcayni ay wiqaayatan min alcayn ishii ayay iskaga ilaalin jireen geela sayna isha ugu dhicin luqunta waxaa loogu xidhayaa baasha xadhiggaa loogu xidhi marka waa baab iyo muxuu aha xirsi xig iyo ka hortag isha laga hortagayo saasay ka wadaan saasay ka wadeen taa darteed baa la diiday lannahu in qadarkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ay reebi karto xadhigga luqunta lagu xidhay ka hortegi karto ayay ictiqaadiyeen marka min ashirki alasqar buu noqonayaaba ah, min ashirki alasqar ayuu noqon marka arrintaa ayadaa darteed hadday tahay halkaasi caqiidadiiba ay dhaawacaysaayoo in waxaan alle ahayn dur iyo nafci midna loo tiiriyo ayaa meesha ayadaa ka soo baxaysa waa la diiday cillada sidaa weeyaan min haddii cilladu sidaa tahay in si kale loo isticmaalo oo in geela lagu aqoonsado ama koorti luqunta loogu xidhaayo lagu shanqar dhagaysto ama haddii kale qurux iyo jamaal iyo qurxin mararka qaarkood baa la qurquro la yidhaahdo oo la qurxiyo oo aad loo hagaajiyaa jirta oo luqunta xoolaha loogu xidhi jiray oo geedka baarka la yidhaahdo qoonnahaisi iyo waxaasoo kale laga soo saaray iyo ayaa jiri jirta geed la qora mararka qaar waa lagu xidhaa qurux hadday tahay ama cillada kale iyo faa'iidada kale oo in ayba ku jirto in koortii oo kale sawdkeeda la dhaweysto marka dhibaato ma leh liannahu sababtii iyo cilladii loo diiday oo ahayd in qadarkii ilaahay baan iska difaacaynaa il iska difaacaynaa meesha haddayna ku jirin wixii kale waa iska bannaan tahay allaahumma hadday cabsi ay imaato in luqunta xadhigga loogu xidhay neefka uu ku margan karo oo uu geedaha intuu ku maaratay ku qabsado uu saa ku dhiman karo iyaduna waa in laga ilaaliyo laska taadaro laga taxadaro weeyaan baabunahyi waxaa la iska reebayaa can dambiil xayawaanka in laga garaaco fii wajhi wejiga wa wasmihi in xayawaankii la sumto fii wejiga laga sumto labada midna lama ogolo wejiga xoolaha laga garaaco ama sumad lagaga dhufto lama ogolo lanno wejigu sidiisuba xoolaha iyo bini aadamkuba waa meesha jamaalka iyo quruxda ay ku jirto waana xubin jilicsan oo aad ugu nugul nabargaarka aad ugu nugul weeye foolxumana keenaysa haddii dhaawac gaadho saa darteed buu nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam allaahumma inuu neefka kusoo weeraro mooyeene waa dibi dadila ama neef lo ama geel ama kusoo weeraray oo markaad dee meelkaad ku dhufato asagay kusoo weerar iskaga celiso waa gaar wejiga ku dhufato laakiin inaad xoolahaad raacaysa wejiga uon ka aado isha ka soo ridayaa iyo ilig ka ridayaa iyo sanmuruuqda dhiig ka keentayaa iyo madaxiiba dhaawac gaariya wejiga gaariyaaba arrimahaasoo dhan baa ka imaan karta ayib marka xadaana abubakr bin abi shayba qaal xadaana cali bn muslim can ibni jurayjin cabdilmalikin can abi zubayr maxamed bn muslim can jaabirin qaal nahaa rasuulullah nabiga alai salam baa wuxuu reebay can darbi garaac fi lwajhi wejiga xoolaha laga garaaco wa can ilwasmi summad la sunto fii wejhi wejiga laga sunto ilan sumadaa jira oo dadku isyaqaanaan oo macruuf ah oo qofkuna uu lahaan karo qowski iyo qabiilla uu lahaan karo oo isku gartaa jirta calaamo ah sumanta hebel baa iskale hebel baa iskale walidaalika waa qariina ah, qofkan hadduu arko neef summadoodilahoo suuqa lagu hayo inuu ku dhogi karo oo uu dhihi karo neefka xaga ka keentay inuu marka caddeeyo o ihbaatiyo qofka wata inuu ku soo galay iib uu soo iibsaday ama dhaxal uu dhaxalay ama hibe la hibeeyo la siiyey inuu ku baxsado mooyeene asalkii baqaa'u maa kaana calaa maa kaana weeyaanoo sunnada waa qariina qofka iyo calaamo uu ku sheegan kara neefkan oo ku qabsan kara weeye ilaan waa lagu yaqaana waa shay macruufa weeye waalcurf waalcaada muxakama caadada iyo curfiguna waa shay lagu xukuntamo weeye marka waa canilwasmwejiga markii laga sumto xoolaha lama ogolo meel kale ka sumad sumadda waa la ogol yahay laakiin wejiga ka ilaali sumadda kalena waa inay tahay sumad aan tacdiib aan keenayn in intii birta la gashado dabka neefkii markaa lagu feegaaro ama lagaba duleeliyo jidhkiisa dhegta laga duleeliyo ama nabarro waaweyn oo intaasoo muddo ah dhaawaciisa uu dareemaayo tacdiib bay noqonaysaa qadru lxaaja maadaama baahi ay keentay xaajadaasi tuqadaru biqadriha inta baahidu ay tahay ku kaaftoon oo ha ka badinin oo xoolaha ha cadaabin oo dhibaataha u geysanin leanna waa nafley wey waa wax xanuunsanaya sidaadoo kale in marka qadrikii ilaahay noo banneeyee baahidu ay keentay laga badiyo ma bannaana in wejiga laga sunto oo wejiga calaamo lagaga dhajiyana ayaduna xaaraam way arki doonaa lacanad baan ku soo aroortayba qaala warka waxaad ka qaadanaysaa shareecadeenna iyo shumuuliyadeedii iyo sida ay wax walbaba qadar shay walbaba ay u dhigtay booskii munaasabka ahaa iyo xaqi uu lahaay uu mudnaa in allaha acdaa kula dii xaqin xaqa wax walba oo xaq leh xaqiisa ilahay ugu mariyay subxana wa tacaala xoolahaas iyaga isticmaalayno nabiga alai slam waa kii yidhi irkabhaa saalima iyada ah, oo nabad gashan oo dhibaato ayna ku ahayn rukuubka iyo gaadiidsiga gaadiidso ha kuu daaqda mar daaji marra gaadiidso ha ku ciyaarin waxayna kari karin ha korkaa ka saarin oo culays iyo muxuu ahaa fiqal ah cuntadii ha ka reebin ha ka mancinin dhaawac iyo nabaraha u geysana nabargaar ha u samaynin sida dadkii gaaris alxamdulilah hadda way yaraatay ama waaba zuushaa la dhihi karaaba waxaa jiri jirtay sagaashameeyadii ilaa iyo ki inta laga soo gaarayo wixii ka dambeeyey inta hadda biyahan ay haba meelaha qaar haba ka gogo'aana laakiin waa biyo hadda magaaladii la kala dhaadhaansada waayo ama siyaalo kalaba loo bedelay oo baabuur baa la helay biyaha lagu dhaansado waag hore dameeraha jiri jiri dameeraha jiri jiray gaari dameer ayaa jiri jirtay ama kareeta waxaa tidhaahdaba markaa dhibaato weyn baa loo geysan jiray qofka inuu biyaha ku dhaansado dhib malaha isaga xataa inuu fuula hadduu kari kara dhib ma laakiin waxay samayn jireen dhabarkay ka duleelin jireen waa la duleelinayaa neefkii markaasaa markii la rabo inuu aad u ordo halkaa ma laga taaban markaasuu biqlaha iyo nafxoorka iyuu tuurayaa markaa ordaya naf baa haysa si kastaba culays ha u wadeen marka naf baa ma haysa wax iska wacaraya taas waa tacdiib loo baahno xayawaanka in la cadaabo ah, ilaahay subxaana wa tacaala waana siiyey laakiin inaan ku xadgudubno ma banaana ma bannaana nooc kastaba ahaadee haddii shimbir shimbir ilmaheedii la qaaday oo iyadoo bafbafleeraysa oo boodboodaysa nabiga intuu arkay calayhi salaam uu yidhi yaa argagixiyey shimbirtan ilmaheedii yaa ka argagixiyey u soo celiya uu yidhi maxaad u malaynaysaa xoolihii kalen dhaqanayna ina haysanay n isticmaalayna maxaad u malaynaysaa ya ma banaana marka shareecadana waxaad arkaysaa raxmad inay tahay waxaa loo soo dhiibay axadkii naxariista loo soo diray wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin waxaa soo diray allihii arxamuraaximiin ahaa ayaa keenay oo noo soo deshay shareecadan neef geela oo meel ku xidhan ayuu nabigu soo maray calayhi salaatu wasalaam markaasuu markuu nabiga arkay buu ololay waa geel geel weeyaan ogaada istilaaxaasaa loo isticmaalaa geela waxaa la dhahaa sawdkiisa olol baa la dhahaa olol wuu ciyey ciidaba iskaba dhaba si aad marka wuu sawdeeyey sood ilmo la socoto ooad garanay oo uu nabigu fahmay calayhi salaam oo u gartayba oo u sheegtay nabiga markuu arkay buu ku ilmeeyey oo ku ooyey markaasuu wuxuu yidhi yaa sidan u galay ratigan away ninkii iska lahaa nabigu waa canaantay calayhi salaatu wasalaam marka arrinta saa weeyaan saxaabaduna sidaasay ahaayeenoo ibn cumar waxaan soo maray qoladii digaagga intay meel ku xidheen tuuraayay garanayay inay inuu kala fiijiye oo lacanaday oo nabigaa lacanaday uu yidhi calayh salaam an yutaqada shayan fii ruuxun qarada wax nafle in lagu kabdhoodo oo lagu toog ma bannaana gawricii baan soo maray idaa dabaxtum fa axsinu dibxa wa qataltum faxsinu lqitla kullu hada waxay tusaysaa shareecadeennu inay masaaxa waasixa iyo qadar weyn ay siisay xoolaha iyo nafleyda iyo xayawaanka la dhaqankiisiiyo ilaalinta xuquuqdooda mayna ka gaabina shareecadeennu qaala wxadaanii haaruun bn cabdillaah qaala xadaanaa xajaaj bnu muxamedin xaa waxadaanaa cabdu bnu xumaydin qaala ahbaranaa muxamed bnu bakr kilaahuma can ibni jurayjin cabdilmalik qaala wuxuu yidhi ahbaranii abu zubayr muxamed anahu samica jaabirin cabdilahi buu maqla yaquulu leh nahaa rasuulu llahi sala allah alay slam bimilihi bimili waa mutaabaco weeyaan xadiidka hore ayuu ku mutaabaceynayaa riwaayatu abi zubayr iyo ibnu jurayj waa ka kilaahumaa labada la yidhi muxamed binu bakr iyo xajaaj binu muxamed almasiisi waxay mutaabacinayaan cali bnu mushir xadiidkan wuxuu iskugu imaaday ibnu jurayj mutaabacataama qaala xadaanii salama bnu shabiibin qaala xadaana xasan bnu cali qala xadaana macqil bnu cubaydillaah aljazari can abi zubayr ayuu ka warinaya macqil bnu cubaydillaah abi zubayr rimadan baa soo marray mashhuuran bikunyatihi moxamed bn muslim can jaabir bni cabdillaahi bni camar bni xaraam radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh waaalih wasalam mara calayhi ximaarun dameer baa nabiga soo maray socda iskiis kaga socda qad wusima waa la suntay fii wejhi wejigaa laga suntay oo dab iyo calaamo lagaga dhajiyey faqaala nabigu wuxuu yidhi lacana allahu aladii wasamah allaha lacanada midkii suntay dameerka lacanadu waa atardu walibcaad can raxmat illah naxariista ilahi ka dheeraato qofkii dameerka wejiga ka guday waa dameer wana wax weynana ahayn marka lama haddii lacanadaad maqasho dembiga la sameeyey baa kabiiraah saasuu ku mutaystay lacana allahu aladii wasanah tan culamada qaar baa u deliishada haddii uu mudan yahay lacnu lmucayan in la lacanado qof mucayana way bannaan tahay nabiga calayh salaam saaxib alwaxyi weeyaan marka waa loo waxyooday ama wuxuu u jeedaa jinsi buu ka hadlayaayoo dadka noocan oo kalea allaha lacanado biduuni tacyiini shakhsin mucayan isagoo la cayinaynin qaala xadaana axmed bnu ciisa qaala ahbarana ibnu wahbin cabdullahi bn wahbi almasri qaala akhbaranii camr bnu xaariثin can yaziid ibni abi xabiibin ana naaciman abaa cabdilaahi ahaa mowlaa uma salma xadaahu anahu samica inuu maqlay ibna cabaas oo yaquulu leh wara'aa walxaal ra'a uu arkay rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allah alay slam uu arkay ximaara dameer buu arkay nabigu mawsuuma alwajhi mawsuuma alwajhi wejiga laga suntay faankara dalika waa inkiray shadd alinkaar xataa lacanah waaba lacanaday nabig alayh salaam qaala wuxuu yidhi fawallahi baan ku dhaartay qaaradaas ibna cabaas baa iskale nabigu arkaayey siduu u inkiray iyo hadalka ka soo baxay canaantaa markaasuu ibnu cabaas go'aankan ku dhawaaqay wuxuu yidhi fa wallaahi laa aasimuhu wallaahi baan ku dhaartay inaanan sunteenin neef xoola ilaa fii aqsaa shay meesha oogu fog min alwejhi wejiga mooyaane wejiga meesha ooga fog unbaan ka sunti kale dii wejigii qofkii wejiga sunta waa malcuun la yidhi anigu wejiga meesha oogu fog waa xaggee waa gadaal waa sinta waa miskaha halkaa maan ka sunti bin xoolahayga wejiba aan isdhaafin ka fogaado si lacnada inugu soo dhawaanin laakiin haddana way bannaan tahay dhagaha in xoolaha laga sunto way bannaan tahay oo xadiis baa noo imaan doonta fa amara biximaari lah wuxuu amray dameerkiisii in la sunto fa kuwiya waxaa laga gubay fii jaaciratayhi labada miskood fa huwa ibnu cabbaas awal man kawal jaaciratayn labadaas miskood oo dabada labadeeda dhinac ah labadaasii qofka u horreeyay neef xoolaha ka sunta ayuu ahaa ibnu cabbaas ibn cabaas xoolihiisa waxaa lagu yaqaanay sumadaasuu lahaan jiray jaacirataynka labada miskood buu ka gubi jiray oo xoolihii ibn cabaas waa la garanayaa baabun wuxuu ku saabsan yahay jawaas wasmi alxayawaan xoolaha in la sunta way bannaan tahay khayral aadamiyi aadamiisan maya bini aadam lama sunti karo in bini aadamka la sunta ma bannaana isticmaalka iyo eh, caadaadkii eh, ama ay iyaga ay sameeyeen ama dhaqan xunood ay ka tageen ayaa jiray dooddad waxaa arkaysaa dhagaha duldilaacsanba dhagahooda gacantaada ay geli kartaba ayaad arkaysaa kuwa ilkaha la siibi baad arkaysaa ilkaha siiban oo sidaasba u ahba qurux ka dhigtay oo faashonba u tahayba foolxumadiibaa u noqotay qurux iyo waxay isku qurxiyaan ayaa arkaysaa oo kenyada waa ka jirtaa south africana waan ku arkay waa antabay kii waan ku arkay niman layihaahdo kuwa la yidhaahdo iska dhal ah oo arkaya ilkaha siisiibtaan ilkaha iyo bixiyaan labada hore iyo waxbay bixiyaan marka waa dhaqan xun weeyaan fii ayri wajhi wjiga ayrkii fii kayri lwajhi wejiga meelaan ahayn ayaa laga sunti wanadbihi weliba sumadka xoolaha in la sunto sunno wey fii nacami zakaati xoolaha zakada iyo waljizyati xoolaha jizyada yacni amwaal alcaama xoolaha caamka ee ummaddu iyo dowladdu ay leedahay ummaddu ay isku leeyihiin si gaara in looga taxadaraa la rabaa xoolahada gaarkaas aad oga taxadarayn yaa xoolaha caamka looga taxadaraya amwaal dawla wax iska xalaal oo qofka suu raba iskaga tasarufi kara maaha bale inuu sunto uu meel fiican dhigo oo ogaado oo uu dadka u dardaarmo arrimahaasoo dhanba waxaa way taxadar baa loo bahan yahy zakada intaan la qaybinina masaakiinta loo qaybinina la soo aruuriyey waa in la sunto xoolahan oo calaamo la garan kara xoolihii zakada inyihiin lagu dhigo si neefka hadduu dhuma loo ogaado masaakiinta loogu keeno jizyada waa xoolaha gaalada eh, muxuu ahaa muslimiinta hadday xukunkii iyo dowladnimada ay gacanta ku hayaan dadka la nool ee gaalada ah xoola laga qaadayaa laabud ilan dhaqaalihii waxaa weeyaan waa waxa ay nolosha ku socota wey muslimiinta waxay leeyihiin masaadir maali ah oo laga qaado ayay leeyihiin zakadii baa laga qaadayaa oo akaatulmaalkii baa laga qaadi oo akaatulbadankii fidrigii baa laga qaadi oo dhaqaala laga qaadaa muslimiinta haniimadii baa jirta iyadana de meelo kale xoola ka keenaa xarbiyiintii kuwii la noolaana labadiina xoola bixiyaan jizyay bixinayaan jizya la dhahaa ilaa nicmadaasi ammaanka iyo noloshaas iyo deganaantaasay ka faa'iidaysteen waa in mushaarako laga qaado loolana jeedo si gaara inay ay u dhahaan maxaa si gaara maarata xoolahana nooga qaada muslimiinta maan ku darmanno oo ay ku islaamaan markii dambe iyo maxaasin islaam ay arkaan marka can yadin wahum saakhiruun buu ilah qaal xaddatana moxamed bn muhana alcanaza abu muusa qaal xaddatana moxamed bn abi cadiy muxamed ibn abi cabdi baa in badan marka arki jiray mara kunyadii ah, awogiis baayaa laska sheegaa ibn abi cabdi mara magaciisii baa la sheegay oo aabbihii ayaa haddana aan la sheegin oo nusiba ilaa jaddihi marka muxamed ibn ibraahim weeye ibn abi cadi can ibni cawn cabdullaahi bn cawn ibn arbabaan can muxamedin ibn siriin can anas bni maliki radia allahu canhu khadimu rasuuli illaah sala allah alay waali wasalam qaala anas wuxuu yidhi lamaa waladad markay dhashay umu sulaym waa hooyadiis binti milxaan markay dhashay wiilkii cabdulaahi ahaa waa wiilkii barakadii iyo ducadii nabiga ku dhashay calayhi salaatu wasalaam markii wiil yaroo ay dhashay umuslima abudalxa u dhalay oo jirraa oo dhintay intay yar qarisay ay cuntadii siisay kadib deen habeenkii mucaamalo fiican meesha ka dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam loo soo sheegay subaxdii in wiilkii oo mayda ay umusuleem sidaa u dhaqantay iyaduna waxay ahayd habar bay ahayd habar ilmood yani wakti waxaa jirta haweenku ay garan karaan jaahiziyat raxm inuu haddii haweenkaasi ay zawjkeedii ay salaan ilmo inay helayso oo ilma ay qaadi karto wakhtiyaasaa jiraan oo macruufa ah, dhakhaatiirta xataa ay sheegaan haweenkuna way yaqaanaan khibradooda iyo umuurahooda uh, ay ku garanayaan marka ilmihii waa dhintaye habar ilmoodkan hadda yuuna kaa fakanimid haddii la sheego ilmihii hala xabaalo tacziibaa jiri walbahaariya murug baa laiskugu imaan ninkii waxaa weeyaan dib buu ugu rooraya waa guraya arrimahaas oo dhan marka khasaaro weeyaan habeenkaasa meesha ka baxaya habeen ilmoodkaa arrimahaasi markayay radi allahu canhu ka baaraandegtay marka waa iscelisay iyadoo hooyo oo xanuunkeeda la garanaayo cuntay samaysay ninkiibay cunto u samaysay abudalxa ahaa waa isku qurxisay bas wuxuu yidhi caawo isku toosan tahay ilaahay subxaanahu wa habeenkii habeenkii meeshaasi waxuu ka keenay inay ilmo qaaday warkii nabiga abudalxa markuu nabigu u jeeray isagoo cadhaysanoo ilmahaygii oo meydahay waxaas ila gashay wuxuu yidhi baaraka allaahu lakumaa fii leylatikuma saasuu nabig alay slam yidhi ilaahay habeenkiina ha inii barakeeyo ah, habeenka allah inii barakeeyo yidhi barakadii waxaa dhashay wiil cabdullaahi la yidhaahdo oo carruur badan oo xufaada ahlu qur'aana dhali doona asagina yaa dhashay marka lamaa waladad umu sulaym markay dhashay qaalad waxay tihi lii anas haddaan ahay waxay ugu tihi hooyaday buu leeyahay yaa anasu anasow undur haada algulaama wiilkan fiiri ka ilaali wax kale afka inuu geliyo haweenka carabta way isnuunuujin jireen carruurta way nunuujin jireen qofka markaa wax kale afka loo saarin falaa yusiibanna yuuna taabanin shayan wax oo afkiisa yuuna gelin xataa taqduwa bihi ilaa aad kala kallayso ila nabiy nabiga calayhi salaam yuxannikahu suu u dhabxarageeyo suu nabiga u dhabxarageeyo gabadha fiiri caqiidadeeda iyo tarbiyadeeda fiiri yacni tarbiyada ku jirta ilmaheeda macaalkiisii bay ka hadlaysaa walidaalika hooyadu markay dhasho inay iyada xanuunkeeda ku mashquulsho un ma ahee ilmaheeda waa inay qayb ka siiso tixgelinta oy tirado warkaale igu aadaama dhegta midis ka aadaama inay tiraahdo ayaa fiican oo aadaankiiyo tawxiidka u maqlo saasa wanaagsan e, ha nabiga u dhamxalageeya dhamxalagu waa timir ayuu nabiga afkagelinaya calayh salaam markaasaa deena iyadoo qoyday oo canuurta nabiga ku qoyday baa dhamxalaga halkaas sakful lisaana korka koraa ayaa saa loogu dhajinayaa markaasuu deena muudmuudsan ilmaha muudmuudsanoo ila wax macaan buu dareemaye dhacaankaas marka caloohiisa gaari timirtoo mubaaragoo fiican iyo candhufti nabiga ee barakaysan calayh salaam baa calooshiisa gaaraysa ilmihii ilma barakaysan buu noqonayaayo waalbaladu dayibu yakhruju nabaatu biidni rabbi hadhow nabaadkiisa soo baxaaya iyo faraciisa oo dhanba barakadii baa gaaraysa wahumaa xasal waa sidaa dhacday qaala wuxuu yidhi faqadowtu anas wiilkii raabaan la kallahay faidaa huwa nabiga calayi salam waa ilmo bujuqa hadda dhashay wey ilma hadda dhashay weeyaan dadkaa dad waxay ahaayeen yacni kartidooda iyo taxadarkooda iyo qiimahooda aad u badan yahay bay ahaayeen islaanta iyadoo xaamila ay xajinaysa qoshinkeeda dhammaada dhexdeed kala sii dhali ayadoo umulaha ilmaheedii waa kala wadataa ilmaheedii bay leedahay meel hala geeyo naftay isgelinayaan ayb faqadawtu faidaa huwa fi lxaa'idi nabiga wuxuu ku jiraa xaa'id beer oodan sala allahu aleh waali wasalam wa calayhi khamiisa mara yar waa dhar yaraystay nabiga calayi salaam mara yar oo go'a ayuu hoos ku qabaa jawniya madow jawniya loo nisbeeyey bani jon qabiilatu bn alasd reer yaman aad ka soo jeedana waa la dhahaa jawriya wahuwa huwa yasimu wuxuu nabigu suntaayaa adahra gaadiidkii alladii qadima calayhi sala allah alay wasalam uu kala soo galay fi lfatxi fatxu maka awrtii kufaar quraysh ay welatay kusoo dagaal gashay ee ay dagaalkii beder kusoo gashay ee laga laayay toddobaatana laga qafaashay boqol iyo afartankii geelaasoo qaniimo noqday ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii madiine la keenay inuu suntuu rabaa intaan la qaybinin si xoolahana ay u dhumin wayba dhumi karaane neefkaas suuq ka soo galata haddaa markaas sumad la gaari weydo maala sii aqoonine xoolaa kama garanaysa waa kaa dhumaya marka wahuwa yasumu dahra aladii qadima calayhi fi lfatxi ayuu nabigu suntahay calayhi salaam waxay tusaysaa xadiidka waxaan ka faahaysanaynaa kow waxaan ka fahaysanaynaa yah kor yah xoolaha in la sunti karo oo weliba dab lagu sunti karo waa kow faa'iidada labaad ya kor hadalde xoolaha xoolaha in la ilaaliyo oo la cinaayo la siiyo laga warhayo yacni makaanat اlmaal fi اlislaam xoolaha islaamku meeshuu ka taagan yahay ah, inaan maaragtay ah, laiska dayicin ee la ilaaliyo oo laga warhayo oo dhaqaalaha iyo maalka meel weyn buu islaamka ka taagan yahay saddex naam ah. marka shaqada la qabanaayo khamiis baan qabi waana bootin dhisani oo geel baan fururta qabani oo cimaamad baan garabka igu jirta oo tusbax baan gacanta igu duuban oo kitaabkii baan gollanka ku hayaa socon maysee isdiyaari oo nin diyaargarowsan noqo marka waxaa arkaysaa shaqadoodii ayuu ku jira cimaamadihii hadda cimaamada ka dhici kol cimaamada ka dhici kol tusbaxa ka dhici lama baha marna waa hawl marna waa hawl kale isku dubirid hawshaada dayib oo dhar munaasaba xero saddex afar ya taxniiku lawlaad carruurta in la taxniikin karo lakin hal hada caam am huwa khaas imaam nawowi wuxuu le waa caam oo muxuu ahaa in la barakaysto tabaruq aahaaru saalixiin baa laga qaadanaya culimo badan baa saa ku tagtay laakiin markii laga hadlaayo saxaabatu rasuulillaahi abubakar ayaa ugu fadli badnaa cumar radi allahu canhu cuhmaan cali lama hayo meel ay carruurta taxniikiyeen marka waxay dhaheen nabiga khaas ku tahay lannu barakada nabiga calayh isalaatu wasalaam waa waxaan hadalka taagnayn mar walbaba insaanka kale kalese macsuum ma aho dee xaaladiisu mar walbaba ma aha meeshii loo baahnaa ma wada noqoto nacam an ya ya a saasaad ku qayday masalada caamkeeda qayday meel meel astur haddaad ku jirto inaad dhar yaraysan karto marka sax wey laakiin haddii asturka cawrada ay ku asturan tahay cawradaadi ku asturan tahay bannaanka xataa haddaad joogto raggu cawruu leeyahay haweenkuna cawray leeyihiin wixii markaa shaqaqabad ah waxaa weeye eh, si dhibaato ma laha dhibaato ma laha insha allah ayib aha haye yaa kale hmm tawaaducu nabiy sala allah aleh waalih wasalam waa kan rasuulka ilaahi calayh salaam afdal alkhalqi wa akram اrusul isagoo ah haddana tawaaduciisa ina isweynaysiin iyo iskorraysiin iyo wuxuu heli karaa inuu dhowraya shaqada qabta oo saxaabadu kala didaan waliba hadalka uu soo hadlayaba nin istaagi ma jirto ya wuu heli karaa laakiin inuu mubaashareeyo oo shaqadii wax ka qabto oo dadka basharka uu yahay oo ummadda uu ku dhex jiro tawaaduciisii ka mid taha alayh ayaduna sidaa weeyaan nacam inaga dhammaatay ilmaha in meelaha khayrka iyo barakada mar walba qalbi lagu hayo walbaraka min allah masaajidda la keeno ciidaha la geeyo meelaha cilmiga iyo dalabacilmiga la keeno meelaha majaalista khayrka iyo barakada awlaadda mar walbaba in laga warhayo nacam he ku cel hmm. ah. meel fog baad ka marka cunuga waxsiintiisa in wakti kasoo wareegi karto miya dabcan waa dee waa ilmaha mar walba afka wax loogu hayo laakiin waxaan dhihi kartaa ilmaha markuu dhasho ilmaha markuu dhasho in laga hormarin karo dambarka wax kale oo ka fiican oo ka baraka badan marku dabcan allaba bay dhahaan carabiga laba waa shay aad iyo aad mufiid u ah walidaalika fuqahada fuqahadii hore kutubtooda waxay ku qorayaan hooyadu ilmaheeda waa lagu khasbi inay dambe ka siiso laakiin nuujinta kale kuma khasbana ujro bay ka qaadan kartaa ninkii way dhigi karta war ilmaha hadda inaad kuu nuujiya rabto isii ujro ah, kere way keraysan kartaa caanaheeda laakiin dambarka u horeeya inay siiso waa khasab lannahu ilmuhu aad ba ugu baahan yahay difaaciisa iyo fitamiinkiisa inuu uba dhinta laga yaaba hadduu dambarkaa waayo adhici karto laakiin hadda wax ka sii qiimo badan buu helay muxuu helay wax ka qiimo badan oo ah nabiga calayh isalaatu wasalaam taxniinkiisii kana daawo badan oo ka caafimaad badan walaa shaka fii dalik ay Ah, waxaa farqu bayna alikhbaari wa bayna alnidaa inaad ka warramayso iyo inaad u dhawaaqayso haddaad u dhawaaqayso waa idabdarri inaad tidhaahdo aabbaha ama hooyada hebelow taa ma bannaana mana dhici jirin laakiin haddii ay tahay ikhbaar fulaan baa saa yiri fulaan baa saa yiri laa maanic laakiin arrinta waxay u noqonaysaa curfiga masalada waxay u noqon masale curfiya weeye ah, curfiga u noqon curfigeenna hadduu yahay arrintaa arrin aan fiicneen inaad hebel iska tidhahda aabbaha sooma xuma ya curfigani muxuu ka yahy isoo diray haddaad tirahda aabahaba hooyada sooma xuma way xun tahay hadduu curfigeenii intuu hoos u dhaco arrintu ay iska noqoto reemagaalnimaday badato oo markaa aan dhibba loo arkaynin aan aragno laakiin ilaahay hadda curfigeenna waxaa in waalidka aan magaciisa aan la sheegin inaad aabba raaciso aabba eebahooyada hooye hebel sidaasaa anaga curfigeenna wahuwa curfi wanaagsan weeyaan nacam ay sheekh way badataye madaarul islaam waaba maa yustafaadu min alxadiid waa fiqigii fiqigu xadiidka weeyaan haddaad qori laheedeen waxaa weeya wakaa cilmigaad maqlaysa ee la qora ee kutubta laga qoro abkaas maa yustafaadu xadiidka waxaa laga soo saari karo fahamka laga soo saari karo inaad fahamto cilmiga la sheego kaa weeye haye sheekh ya sheekh waa kaa horeeya halkan ku jira kahor hadal qofku adduunyada Eh? ma ka shaqaysan karo dabcan ah, mid u dhow baan soo maray maalka iyo ahamiyada uu islaamka siiyo qofka inuu dhaqaale iyo xoolihiisa ka shaqaysto oo xoolo u tabcado adduunyada eh, ila aakharana ka hor imaanaynin iyo waaracnimada iyo zuhdiga naam xasu fursadda marka aad haysato aya ah, taa jilci ya umu sulaym fursad bay heshay ayadoo wiil dhashay iyo rasuulkii oo rasuulkiioo agteeda joogo ka dheereen marka fursa saanixa laa tucaw ya ah, kusii dartay ojka tii xagga zawjkana waa aaday waa laba fursa marka umu sulaym laba fursa weeye zawjkeedi way ka faa'idaysatay nabigana calayh salaam taxniigiisiiyo barakadiisii way ka faa'idaysatay laba fursa weeyaan nacam wiilkeedii anas oo kuus ahoo u khidmiraayana way ka faa'idaysatay hmm? waa war fiican iska fiican tahay aruurtii arurta waaweyn in maaratay ay u qumaan walaalahooda yaryarkaa khidmadiisa xumbaaraan ka shaqeeyaan arrin fiican wey nacam fadiila wa manqaba liumi xadiidka wuxuu yahay fadiilada iyo manqabada umu sulaym radia allahu canhu baa laga qaadanaya fadligeeda iyo rujxaanu caqliha caqligeeda uu raajix ahaa xooga badnaa ayadana waa laga qaadanaya kul hada ma yustafaadu min xadii naktafi ila hada wjazakum allah khayra waad mahadsantiin nacam qala xadaana mxamed bn muhana xadaana moxamed bnu jacfar qala xadaana shacb bn xajaaj can hishaam ibnu zayd hishaam ibnu zayd ibnu anas ibnu malik qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay anasan waa awowis yarwi can jaddihi anas baan maqloo yuxadiu warrami ana ummahu hooyadiis umu sulaym xiina waladad markay dhashay inalaquu bisabiyi wiilkii yaraaa cabdulaahi habay kaxeeyeen abu dalxaa dhalay anasna waa isku hooyo ila nabiy nabiga calayhi salaatu wasalaam ulaad yuxaniku liyuxaniku inuu u taxniikiyo dhamxalaga uh, nabiga candhuuftiisa iyo timirtaas u gaadho qaala faida nabiyu nabiga calayhi salaam fii mirbadin xeruu ku jiraa yasimu wuxuu suntayaa hanaman ari qaala shucba wa akaru cilmii waxaa aniga cilmigeega inta u badanee malahayga u badan waxaa weeye annahu qaala inuu yidhi hishaam fii aadaaniha buu ka sugnaayay dhagaha riwaayada horena waxaa weeyaan riwaayo geel tirina waa jirtay riwaayadan waxay sheegtay ari inuu ahaa ari inuu ahaa ayay sheegtay marka intaba waa dhacday geel waa suntay nabigu arina waa suntay xadanii زuhayr bn xrb xadana yaxya bnu saciidin can shucba bn xajaaj xadanii hishaam bnu زaydin qaala samictu anasan yaquul dakhalna calى rasuuli الlah nabiga calayhi salaam baan u gallay mirbadan baan ogu gallay xero mirbadku waa xerada geela iyo lagu xareeyo meelaha karoorka iyo raashinka la dhigana waa la dhahaa arigana xadiira la yidhaahdaa wahuwa yasinu hanaman ari nabigu suntaayey calayhi salaam qaala axsibu qaala inuu yidhi fii aadaana dhagow ka suntaayey dhaway waxaa shakisan qaala waxadaanii yaxya bnu xabiib qaala xadaana khaalid bnu xaaridin xaw xadaana moxamed bnu bashaar xadaana moxamed yaya cabdiraxmaan ah, kullum dhammaantood can shucbay ka wari bi hada isnaad ah muxamed waa yaxya waa cabdiraxmaan shucba bnu xajaaj ay ka warinayaan waxay mutaabicinayaan waa yaxya bnu saciid weeyaan yaxyahaas ku jiraa meeshanna qaala xadaanaa haaruun bnu macruufin qaala xadaana waliid bnu muslimin alqurashi can alawsaaci cabdiraxmaan bn camr ashaami alawsaaci can isxaaq bn cabdillaahi bn abi dalxata can anas bni maalikin radia allahu canhu qaal cabdulahi ibn abidalxii wiilkiis isxaaqaasaa kamid carruurtiis ah ra'ytu waxaan arkay buu leeyahay anas bnu maalik fii yadi rasuulilah gacanta nabiga calayhi salaam waxay ku jirta almiisan miisanku waa birta ama shayga xoolaha lagu suntaa waxaa la dhahaa miisan magaciisa muxuu aha ya madanihii madanihi weeyaan wa yasimu ibila sadaqa geelii sadaqaduu nabiga suntaayey arina waa suntay geella waa suntay nabiga calayh salaam baabu karaahati alqazac qazaca karaahiyanimadiisu ku saabsan yahay qazaca waa inoo imaan doonaa xadiidka fasiraya qaala xadaanii zuhayr bnu xarb xadaana yaya ibn saciid can ubaydlaah cubaydilaahi ibnu cumar ibnu xafs ibnu caasim alcumari qaal ahbaranii cumar ibnu naaficin can abihi abihiisoo naafica mawla bna cumara can ibni cumara cabdullahi bni cumar radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allah alay slam nahaa wuxuu reebay can ilqazac qazacii buu nabigu reebay qaala wuxuu yidhi waa cumar binu naafice qultu linaaficin waxaan ku yidhi waa aabbihiis wama alqazac qazac maxaa la dhahaa qaala yuxlaqu in la xiiraa la dhahaa bacdu raasi sabiy ilmaha madaxiisa qaarkii wayutraku bacdu bara laga tago marka dikru sabiy laa mafhuuma lahu waa bayaanu waaqic carruurtay u samayn jireen qofkii gaweynana ka sii daran in madaxa timihiisa qaarna la xiira qaarna laga tago ayaa waxaa la dhahaa qazac qaarkood waxay qabaan mutafariq meelo kala duduwan gogogaan qaarna waxay le maya ee bacd haddii la xiira bacdan laga tago waa soo gelayaan xalqiga alxalqu iyo watakfiif waa laba masaloo kala duwan in la xiiro timihii qaarna la daayo iyo in qaar la yareeyo oo qasri laga dhigo takfiif shacri qaarna sidooda loo daayo labadaas nooc wey lakin xadiidka muxuu yidhi yuxlaq in la xiiro ayib arrintaa ayadaa maxaa loo diidan yahay tashwiih baa ku sugan faolxibaa ku sugan tashwiih ayaa ku sugan oo qofka timihiisa hadduu qaarna xiiro qaarna u dhaafo ma qurxsana Ah, inuu qofka qurux ka raadiyo oo waa quruxsantahay kuula doodana dhaqankii iyo curfigii ummaddii quruxda taqaanay ee uu la khilaafsan tahay inuu marka ka soo meenguuriyo meel kale oo aan laga qaadanin waxba laga qaadanin sida gaaladoo kale taa iyada waxaa weeyaan laga aqbali maayo marka horta foolxumo weeyaan iyo tashwiih waxay soo gelaysaa taqyiiru khalqillaah khalqigi ilaah oo la bedelay oo la foolxumeeyey ayay soo geli oo shaydaanku uu ballan ku qaaday inuu bedeli doono khalqi ilaahay ah, khalqi ilaahay inuu bedeli doono oo dhagaha iyo xubnaha iyo jirarka iyo wax dhababa uu ka samayn doono ah, masaladaasi haddii tashaabuh kufaar gaaladu shabaha noqotana iyadana waa soo geli kartaa xaaraan bay noqon qaarkood <clears throat> dadkii hore waxay u samayn jireen ah, waxay ka bilaabatay in ilmaha madaxa qaara la xiro qaara la daayo dhoor baa jiri jira wa la dhadhoor waxaa jiri jirta waa la yidhahda heeraar waxaa jiri jiray waxa la yidhahda jeegaxiir waxaa jiri jiray qoorjar u jeegaxiir jeego iyo qoor qoorjarku waa midka caadiga ehe marka tibaha lagu xiira inta luqunta iyo u dhexaysa madaxa saa loo yar sima waayo luquntayba ku shaqaysanaya madaxba shaqa ku marata ayado jeegaduna waxaa weeye waa middan hadda dhallinyaradu ay sameeyaan oo jeegada inta madaxa gadaashiisa inta dambe ah oo la xiiro weeyo arrin markaan ugu cusub maahe waa arin jiri jirta wey geeljiraha iyo reerbaadiyaha iyo isticmaali jireen ilmaha saa loogu xiro geysaha intan dhoolka loo banneeyo iyo in si kale loo sameeyo gabdhaha iyo wiilasha mararka qaar la kala duwo way dhici jirtay in dhallinyaradu ay intan jeegada ah ama madaxa u dambaysaa ay xiraan hadda laakiin tii ayad aheyd cilladay u samayn jireen markii hore waxay leeyihin waxay ka bilaabatay wiqaaya cani ilmihii ilmo yaroo quruxsan oo soo baxay oo dhalaalaya weeyaanoo haddii sida lagu sii daayo dadka isha qaban isha yaa qabanaysa oo waa la ilayn karaa marka waa la foolxumayn ah, quruxba looma jeedinba xoogo walyar faaluga la foolxumeen ilmihii marka halkiisa foolxumadan baa laga fiirini sidaasu ku badbaaday bay dhihi jireen markii dan quruxdaaba loo arkay oo lagu xaragooday haddana bay ka sii dartayoo inaan timihii la shanlaynin oo wax angejiya la sii mariyo oo haddana la xiiro qayb ka mida ah oo foolxumada allaala wixii foolxumada tilmaamaheedao dhan la aruuriyo laiskugu keeno madaxa laiskugu keeno kadibna la yidhaahdo waa moodheel soo baxay oo quruxsan weeye arrintaa iyadaa waxaa ka mid tahay waxa gaalada ay noo soo rareen ee akhlaaq xumada inta badanna waxay noqotay calaama lilfasaqa calaama lilfasaqa ayay noqotay dad kuwa faasiqiinta ee aan anshaxa iyo akhlaaqda islaamka ku toosneen yay u noqotay yulufam u noqotay soo hel adig qof fiican oo munaasaba oo hagaagsan oo sidaa u dhaqmaayo ma soo helaysa marka qofka noocaa sameeya waxyaalo kaleoo anshaxumo fara badan buu iskaga dhex jiraa marka isagoo muslima ah, oo laga yaaba inuu tukanayo marka waxay u baahan tahay towjiih in loo naseexeeyo loona turo si hoosena loola hadlo waxna loo sheego dhaqankii wanaagsanaa ee mujtamacaadan haka dhexbixin la yidhaahdo ayay u baahan yihiin saasay u baahan yihiin ayib mid baa axad ulikhwa meel shalay dar miye laiskugu imaaday ayuu lahaa nin dhallinyaraan ku niri ama madaxa soo xir ama masaajidka naga imaanin ama masaajidka naga imaanin dabcan wuxuu yidhi masaajidka waan imaanoo timahan soo xiiri masaajidkayga ka tegi maaye marka ninkaa nin muslimu ahaa fiicanoo qiimo badan marka laakiin haddii qofki isagoo daciif uliimaan haddana hadalkaa lagu sii dhaho ma ma fiicna in la yidhaahdo masaajidka ma imaanaysa masaajidka inuu imaado waa madlab sharciga waa cibaado gaara ah oo mustaqila timo iyo madaxaan shaqo ku lahayn sidiisuu madaxiisa ugu dembaabay salaadiisii masjidkiisana jamaacadiibuu keenay marka laba shay oon isqabanin in laysku xido ma aha xikmada dacwada xikmada dacwada maaha yaan dambaabin masaajidka dadka imaanaya qofaan dambaabin baa jirta xaggeese dembiga layskaga dhaqila haddaan masaajidka la imaanin marka sidiisa in loo tuujiy masjidkan meesha lagala hadli lahaa ee laga wacdin lahaa ee laga waanin lahaa weeye ma aha meeshii laga sii fiijin lahaa ma aha wax fiican maaha ayib qaala xadaanaa abu bkr بn abi shayb xadana abu samx xadana ibnu numayr xadana abi qaala xadana cubaydulah bihada isnaad wajacala tafsiira tafsiirka oo ah wama lqaزc markii la yidhi yuxlaqu bacdu raasi shabiyi wayutruku bacdun tafsiirkaasi wuxuu yeelay jacala tafsiira wuxuu yeelay fii xadiid abi usaama abu usaama xadiidkiisii wuxuu tafsiirka yeelay min qowli cubaydilaah cubaydilaahi ibn xabs waxaa qazaca fasirayo waa cubaydilaahi qolada kalena maxay dhaheen cubaydilaahi meahe waa cumar binu naafic oo weydiinaya aabbihiis naafic naafic baa fasiraya qaarna xadiidkiiba ku dareemo qaala waxadaanii muxamed bn xadaana cumaan bnu cumaan alqadfaani xadaana cumar bnu naafic naxw xadaana umaya umaya bnu bisbaaq xadaana yaziid cali bnu zureyc xadaana rawxun ibnu qaasim can cumar bnu naafic biisnaadi cubaydillahi milah wa waxay haleeshiiyeen alxaqaa waa roox iyo naafic ninka labada mutaabacada wata wey mutaabacinaaye alxaqaa waxay haleeshiyeen altafsiira fi اlxadiiثi cuثmaan binu cuثmaan alcadafaani iyo yaziid ibnu zureyc labadaas inay baan filaya mutaabacdo qaasiray noqon doontaa marka labada wax mutaabacinaysa alxaqaa atafsiir tafsiirka alqascu xalqu bacd ra'si sabiy wayudraku bacd tafsiirkaasi waxayna ku dareenba fi lxadiidi xadiidkay ku dareenba kii horan maxay dhaheen mudraj mudrajka yaa iskala laisku hayey naafic baa iskale iyo cubaydillahi baa isku leh maay xadiidkiiba ka mid tahay intaasba waa warka ay isku hayaan ahlulxadiid waxadaanii moxamed bnu raafic waxajaaj bnu shaacir wacbdi bnu xumayd can cabdirazaq bni hamaam asancaani alximyari can macmar bni rashid alasdi can ayuba bn abi tamiim asikhtiyaani xaw xadaana abu jacfar addaarami qaala xadaana abu nucmaan moxamed ibnu fadl asaduusi almulaqab bicaarim xadaana xamaad bnu zayd bnu dirham can cabdiraxmaan asaraaj kulluhum can naafic kulluhumta waxaa ka fiican kilaahumaa in la dhaho kilaahumaa waa ninka la yhaha ayub ibn abi tamiima iyo cabdiraxmaan binu saraaj weeye kilaahuma can naafic bay ka wariyeen can ibni cumar can nabi sal l slam bidalika raggaa horey mutaabicinayaan cumar binu naafic iyo baabun wuxuu ku saabsan yahay nahyi reebi la iska raabe fi ljuluusi in la fadhiisto la barraaqsado fi daruuqaati waddooyinka waicdaai dariiqi wadada in la siiyo haddaa laga tegaynin xaqa xaqiisa jidadka in la fadhiisto dadku maraayaan waa laga fiican yahay horta si ahaan qofkii ka maaga oo ka maarmi waayana xuquuqda waddada ha siiyo xaquuq bay leedahay oo shareecadu qodobay u dejisay dadka jidka fadhiisanayo qaabka u dhaqmi lahaayeen qodobay shareecadu u samaysay qaala xaddaana suwayd bnu saciidin qaala xaddaana xafsu bn maysara can zayd bn aslam alcadawi mowlaahum can caطaa'i bni yasaar can abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu can inabiyi sala allah aleh wasalam qaal iyaakum waxaa idinga digaya waljuluusana fadhiisataan fi duruqaati wadooyinka ha fadhiisanina ka dhigan tahay waa taxdiir qaaluu waxay dhahen yaa rasuul allah maa lanaa noomada sugnaanin budun maaran min majaalisina makaanu fadhiga meelaha wadooyinka ee dabadaariska ee jidadka iyo inaan fadhiisana kama maaranno guryo dadku ay iskugu imaadaan iyo meelo ay qaadamayna haysanin dadku buul yar buu iska haystaa buul yar marka meelahaas haba layskugu imaanoo lagu sheekaysan oo haweenkiiya lagala fogaan natxadau fiiha waan ku sheekaysanna oo kala maarana maxaa alla qaala rasuululah nabiga cala salam baa wuxuu yidhi waa in muraajaco la samayn karo qofka caalimka ah awaamirta iyo hadalkiisa iyo cilmigiisa su'aal lagu celin karo si aad u fahamto ama maaragtay aad oga hadasho ay jirta arrintaa iyada way bannaan tahay wax dhibaataana ma leh saxaabada markuu yidhi nabiga cala salaam xadiidkaa soo maray jajabiya dheryaha aw nuriiquhaa wanaqsiluhaa ya rasuul allah buy ay ku celiyeen nabi allow maan intaan ka hilibka nijaasta aan weelasha dhaqanno intaan jajabin lahayn marka saa yeela waa yahay buu yidhi yeela buy nabi alai slam cabdullahi bn nabiga markuu geedaha maka iaan la goynayo ila lidkhira ya rasuul fa inahum liqiina wa buyuutihim marka ila lidkhira marka arrimahaas waa way bannaan ku celinta muraajacada wixii markaasi qofka uu fahmi waaye ama uu codsi u arko inay ka bannaan tahay ayb qaala rasuulula nabig alai slam wuxuu yidhi faidaa abaytum haddaad ka gows qabsateen weeye diidadan hadda maaha amar sharciga oo diideenaya waxaa weeyaan haddii aad sidii laga fiicneed aad ka istaagteen oo diideen ila almajlisa majliska cudurdaarna aad sheegateen fa acduu dariiqa waddada waxaa siisan xaqahu xaqiisa fadhiga ma ficla laakiin haddii aad xoogow ka maarmi weydeen dee shuruud adag ninkii ka soo bixi waayey shuruuddaana yuuna fadhiisanin baa marka asalkiiba ku noqonayaa oo nahyigii ah lanna waddadaasi fadhigeeda dhibaatay keentaa cariirin waddada la cariiriyo cabsigelin dadka la cabsigeliyo haweenkii iyo dadka qaar oo ka xishoon kara ama qof laga heegaysto oo meeshaa fadhiyo haweenkii iyo dadka qaar ayna soo mari karin wax badan baa ka ratimaya oo ka dhalata marka arrimahaasaa jira xaqiisa siiya haddii kale qaala wuxuu yidhi qaaluu waxay deen wamaa xaqahu waddada xaqeeda maxay tahay qaala nabiga alai salam wuxuu yidhi qadulbashar aragga inaad laabto jid baad maraysaa soo maha wax kastaa soo mari indhaha ku taagin haweenka iyo wakaful adaa dhibka dadka oo laga reebo laga ilaaliyo qofnaada dhibin waraddu salaami salaamta oo radiso waad fadhidaa dadka socdaa ku salaami wacalaykum salaamta dulqaad u yeelo oo dadkaasoo dhan kusoo salaamta faafiya ayagana la yidhi adina waad fadhidaa meesha adaa fadhiistay marka raddu salaam walamru bilmacruufi macruufka dadka inaad farto intaas aad meeshaa fadhido wanahyu can ilmunkari xumaantan dadka ka reeb kitaab meelun lahayn laguma galo ee caamada ku maamaahaan caamad maxay dhaheen kitaab meelun lahayn laguma galo oo haddaad meeshaasoo kale dabadaariska la fadhiyo ama biibitooyinka shaa laga cabaayo aad tiraawrisaa yeela masaajidka la aad bay qaarkood u dhahayaan meeshiisa maaha meeshane meeluna kitaabka lahayn ma laha waddada aad saaran tahay bigbigida aad saaran tahay gaariga aad saaran tahay diyaaradda aad saaran tahay jidka aad socoto meesha wax laga cunaayo weliimooyinka iyo aroosyaha la iskugu tegay intaba alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar way soconaysaa walmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd waa walaalnimada iyo xiriirka ka dhexeeya mu'miniinta ayay ka mid tahay qala xadana yaxya bnu yaxya qala akhbarana cabdاlcaزiz bn mxamed اlmadani xaw xadana mxamed bn raaficin qala xadana ibn abi fudaykin muxamed bn ismaaciil bn muslim baa maxamed bn ismaaciil sheekh la dhihi jiray ka ah bukhaari saaxiibkiina ya bukhaari saaxiibkiisa we muslim ninka marka waxaa la dhaha muxamed bn ismaaciil bn muslim saa ku xifdi ahbarana hishaam yacni ibnu sacdin kilaahuma can zayd bn aslam bihada اlisnaadi mila baabu taxriimi ficli waasila waasilada xiriirinaysa timaha iyo wal mustawsilati midda timaha halii xiriiriya leh walwaashida midda turqaysa jirhkeeda iyo ciridka walmustawshida midda dalbaysa wal walnaamisa midda xirimaha qoraysa mutanamisa midda dalbaysa in loo qoro wal walmutafallijaat kuwa ilkaha qoree fanaxda sameeya walmuqayidaat kuwa bedela guud ahaantood khalqallah ilaahay khalqigiisa malcuunuun calaa lisaani moxamed nabi moxamed carabkiisa lagu lacanaday sala allah aleh wasalam saaloonkii baa la galay iyo haweenka qaar oo isticmaala wax shareecada ay diiday timaha qofka uuna lahayn in loo xiriiriyo ama timaha lagu xidhiiriyo ama suufa lagu xiriiriyo ama xarka lasoo muxuu eh, ahaa marya la jeexjeexay ama muxuu ahaa maydhax wuxuu ahaadaba ma bannaana taqyiir khalqi illaahi wey khalqi ilahi oo la bedelaayo weeyaan in la sameeyo ma bannaana amaa waasilada wasligu waxaa weeyaan waa soo maray naamisada waashimada washmiga waa in jidhkii ama ciridkii ama xubnihii jidhka qofka bini aadamkaa ah, irbad lagu mudo dhiigga marku ka soo boodana meeshiisi lagu shubo qad ama riinji lagu shubo riinjigaasaa markaa meesha ka soo baxaaya marka qaarkood waxa lagu joorjoereeya kuwo libaax ku sawiranaya arkaysaa gacmaha ku sawiranaaya kuwo maaragtay midabo ku qorqoraaya kuwa calaamadan ay dhahaan waa jeceelka calaamadiisii ku samaysana ayaad waxaasoo dhan waxaa la dhahaa washmi ayaa la dhahaa ma bannaana ah, qaarkood wejiga iyo bishimaha qaar wejiga garbahay marsanayaan ayadana xaaraan wey naamisadu waxaa weyaan xirrimay ku saabsan tahay xirrintiiba agga laga qori oo laga qori in yaroo dhuuban oo liilan ah ayaa la samaynayaa ayadana haweenka inta badan isticmaala tafallujka waxaa weya nashrina waa la dhahaa nashri iyo tafalluj waa isku mid ilkihii in la qoro haweenka waaweyn ee da'da ee ogow aan aragoodii iyo laga maagay inaan aad loo fiirinaynin ayaa waxay rabtaaba ilkihii inay qorato oo xoog yeelato fanaxdana waa calaamo calaa eh, mxuu ahaa inay qofkan qof eh, shaabo dhallinyaro oo da'yara ah inay tahay calaamo tusaysa wey marka eh, ilkihay qoranaysaa xogow muusoodkeeda iyo fanaxdeeda in la arko oo saa loogu soo laabtay rabtaa taana waa muqayiraat bikhalqi illaah khalqi ilaahi subxana wa tacala oo la bedelay ayay noqonaysaa nin shaacira wuxuu yidhi araadad cajuuzun araadat عجوز أن tacuuda fatiyatan waqad yabisa aljambaani waxdowdaba dahru tasiiru ila alcadaari tabqii shabaabaha wahal yuslixu alcadaaru maa afsada dahru yacanii wuxuu ka hadlaya islaan oo iyadoo daaminka isku dhaceen oo duqowday oo cumri da wejigu ka muuqdaay haddana maca daalika iska kabayso oo meelaha saaloonka iyo meelaha cadirada iyo tagaysa oo dib inay isku karto oo gabar yar isku ekaysiisa rabta ah, taas marka wuxuu leeyahay wax zabankii zabankii iyo sanadkii wuxuu bedelay oo cumrigii u bedelay miyuu cadaar iyo dhakhtar iyo saaloon iyo waxa uu hagaajin karaa waa hayhaata qaala xadadana yaxya bnu yaxya akbarana abu mucaawiyata can hishaam hishaam binu curwata can faadima binti mundir hishaamka laftigiisa qaba xaaskiisii wey faadima binti mundir buu ka warinaya xaaskiisii ninka dhibadha uu qabo cilmi wuu ka baran karaa hadday cilmi kugu dhaanto haka santaagin wax ka baro can asmaa binti abubakar qaalad waxay tihi ja'ad imra'atu naag baa timid ila nabiyi nabiga calayh salaam bay u timid faqaalad waxay tihi yaa rasuul allah ina lii ibnatan gabadh baan dhalay curaysan taskiiru caruus caruuska ninkii haweenka labadaba caruus baa la dhahaa curaysan oo aroos ku cusub aroos yarow ah aroos bay ku cusub tahay asaabathaa gabadha waxaa ku dhacday xasbatun jadeeco ayadoo aroos jadaca ku dhacday ciddii joogtaa ninkeediina waa sugi laayahay in loo geeyo rabaa fatamaraqa shacruhaa timihii baa ka daatay afa ansiluuhu ma u xiriiriyaa timihii oo madaxii baa ka daatay oo jiradii baa ka daadaysay baashaas jadeecada marka maxuuba muu hagaajiyaa faqaala nabiga wuxuu yihi lacana allahu alwaasila ta xiriirinaysa meesha u furatay iyo walmustawsila midda dalbaysa halagii xiriiriyana madaxa foorinaysa intaba lacanad ilahay ku dhacduu nabiga calayh salaam ah iska suugto ha usoo baxdo ama sideeda raalli ha ku ahaato ilahaybaa haduun u abuurin ama ka qaaday xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana cabdaxa waxadaana ibnu numayr xadaana abi cabd binu sulaymaan xaw xadaana abu kurayb maxamed xadaana wakii xa camru naaqil akhbarana aswad bnu caamir akhbarana shucba kulum can hishaam ibni curwa bihada isnad xadiidi abi mucaawiya hayra ana wakiican wa shucbata fii fatamarada tamazaqa iyo tamarada isku mid wey waxaa ka daatay shacruha gabadha timimaa ka daatay ninkiina in loo gelbiyo loo celiyey yuu rabaa waxadaana axmed bnu saciid اdaarami qaala ahbarana xayaan bnu hilaal qaala xabaandheh xabaan bnu hilaal xadaana wuhayb bnu khaalidin qaala xadaana mansuur mansuur ibnu cuثmaan can ummihi hooyadiis mansuur mm, ibnu cumaan ibnu dalxam ahaa can ummihi hooyadiis oo salfiyaal la dhihi jiray safiya binti shayba ibnu cumaan bin abi dalxat aljumaxi alxajabi qoladii kacbada furaheeda haysan jirtay nabiga uu u sugay yii sidii noo haysta qowskii banu shayba walaasa xajamiyin la dhahaa can asmaa binti abi bakar ana imra'atan haweenayba atat inabiya nabiga alai slam u timid sala allah alay wasalam faqaala waxay tihi innii zawajtu waxaan guuriyey ibnatii gabadhaydii yaanan uu dhisay u guuriyey fatamaraqa waxaa ka daatay shacru ra'siha timihii madaxa ka daatay jiro darteed wa zawjuhaa ninkeeduna yastaxsinuhaa waa wanaagsanayaa in loo soo celiyu rabaa yastaxsinuhaa wuxuu jecel yahay yani in loo soo celiyo yastacjiluhaa wayastaxsinu irjaacaha ilaa ahlihi ilaa beyti guriga in loogu soo celiyu rabaayo gabadha ii keena oo rag baa dee qof dadkaa way kala duwan yihiin islaamtu gabadhi waa xanuunsanat ciddooda aado qaabdhihi dirba soo noqo oo halii soo celiyo gabadhii iyo umushi iyo wax oo kalea afa asilu yaa rasuul allah rasuul allow ma xiriiriyaa timaha ma u xiriiriyaa wax kale ma ugu xigaa fanahaahaa waa ka reebay sala allah aleh wasalam waa ka reebay lacanad buu weliba ugu godi xaddaana moxamed bn muhana wn bashaar qaala xaddaana abu daawuud sulayman ibnu daawuud adayaalisi qala xaddaana shucb bn xajaajin xa waxaddaana abubakr bn abi shaybat walafdulah xaddaana yaxya bn abi bukayr can shucbata can camr bn murata qaal samictu alxasan bn muslim baa maqlay yuxadiu ka warrama can safiya binti shayba ka warrama ibn cumaan bn abi dalxa can caaisha radi allahu canha ana jaariyata min alansaar gaba reer ansaareedaha tasawajat guursatay nin bay wa annahaa maridad gabadhii way jiratay oo xasbaa ku dhacday iyo jadeeco fatamarada waxaa daatay shacruhaa timaheedii fa araaduu waxay damceen reerkoodii hooyada ka horgal tahay an yasiluuhu inay u xiriiraan timihii iyo madaxii fasa'aluu dad waxay ahayaan aan qaadin nabiga inay weydiiyaan wax walbaba war bal nabiga aan su'aallo sala allah arrintan ayada sharciga muxuu ka qabaa can dalika falacana wuxuu lacanay alwaasila walmustawsila arrin khatar wey midda xiriirinaysa midda loo xiriirinayaba lacnad baa ku dhacday xadaana uhayr bn xarb xadaana eh, zayd bn xubaab gabdhaha marka madaxa waa loo haga timaha waa loo hagaajin karaa waa looga shaqayn karaa waa loo dhaqi eh, karaa wax bal iclaankii baa wax balba waa la samayn karaa laakiin wixii shareecadu ay khilaaftay oo diiday weliba lacanad looga goodiyaa la ilaaliyo dadka noocaas ee ka shaqeeya hawlahaas ama meelaha furtay xadaana zuhayr bn xarb xadaana zayd bn xubaab can ibraahiim ibraahim bnu naaficin qaala akhbarana xasan bnu muslim bnu yannaaqin can zaydin ayuu ka warramay can safiya dheh safiya binti shaybata can caaisha radia allahu canha ana imra'atan min alansaar zawajad ibnatan lahaa gabadheedii bay guurisay fashtakad way sheegatay gabadhi way xanuunsatay fatasaaqada shacru atbaa ka daatay faatat inabiya nabiga calayh salaam bay u timid gabadhii gabadha dhashay faqaalat waxay tihi ina zawjaha ninkeedii yuriiduhaa ninkii baa doonaayo oon ka fadhin laana rabaa inuu loo celiyo gabadhii yastaxsinuha wayastacjiluhaa yastaxifuha riwaayo kale ah, yastaxifuhaa yani wuxuu nugu boorinaya mar walbaba nugu celin aan u soo celinno ah faasilu shacraa timaha mau xiriiriya gabadhoo sidan u mulkaysan ma celin karee faqaala rasuulula nabiga alai salam wuxuu yidhi lucina alwaasilaat kuwa wax xiriiriya timaha waaba la lacanaday buu yidhi ka carar waxadaanii moxamed bnu xaatim xadaana cabdiraxmaan bnu mahdi can ibraahim bni naaficin bhada isnaadi wqala lucna muwsilaat xadana mxamed bn cabdilahi bn numayr xadana abixa xadana zuhayr bn xarbi wmuxamed bn muana wlafd zuhayrin qaala xadana yaxya wlkhaaab can cubaydillahi alcumari ahbaranii naafic can ibni cumar ana rasuula allahi nabiga calayh salaam lacana alwaasila wlmustawsila wlwaashiba wlmustawshiba garanay waasila iyo mustawsila waashiba waxaa dhahaa kuwa turqaaya ee jidhkoodii midabkoodii meelo kamida barar u yeelaya baro oo rinjigaas iyo maxuu marinaya wlmustawshiba midda dalbaysa ta samaynaysa waxadaanii muxamed bin kuwan carabta xataa way ku badan yihin maqrib alcarabi jazaa'ir iyo morocco iyo haweenkooda iyo way ku badan yihiin waxadaanii qolo walbaba caaday leeyihin dhaqan bay leeyihiin ah. waxadaanii muxamed bin cabdillahi bn bazicid xadaana bishr bn fadl xadaana sakhr bn juwayrat can naafic can cabdillahi can nabi sal l slam bimili qal xadaana isxaq bin ibrahim cuhman bin abi shayba wlafd lsxaaq ahbarana jarir bn cabdilxamiid can mansuur bn muctamar can ibrahim annaci can alqama bn waqaas naci cabdullah bn qays anakaci isaguna can cabdillaahi bn mascuud alhudali radi allahu canhu qaal lacana allahu lwaashimaat kuwa turqa iyo walmustawshimaat kuwa dalba ee jirhkooda bedela wanaamisaat iyo kuwa xirimaha qora iyo wlmutanamisaat kuwa dalba ee naga qora dhaha iyo wlmutafallijaat kuwa ilkaha qora lilxusni daraaddeed u fiirso lilxusn qurux raadigu sida ilahay u talagalay bay rabaan inay wax ku sii darsadaan kuwa kuwa la diidan yahay laakiin hadday tahay litadaawi aw liisaalati lcaybi dhibaato ma laha ilkihii ilaahay kuuma talagelin farax laakiin ilkaada waa ku fiican yihiin adaa marka wax kale ku daraayo oo abuurka ilahay ka duwan laakiin haddii ay tahay ilkihii oo lakab ah ilka lakabah isku gudban ku xanuujinaya ku foolxumaynaya kuwa ayaga waxaa weeyaan in la hagaajiyo ceebta laga zuuliya way bannaan tahay wixii daaweyna ama ceeb zuulida tashwiih ah, ah, si khaldan maaratay qofkii ilkihiisii ay yihiin taa lama diidana taa lama diidana waxaa weeyaan adigoo wax ceeba aan lahayn inaad farageliso khalqigii ilaahay ayaa la diidaya almuqayiraat kuwa bedela khalqallah ilahay khalqigiisi wey kuwa la lacnaday qaala fabalaqa dalika warka waxaa soo gaaray imra'ata min bani asad gabar reer bani asada yuqaalu lahaa la yihahdo umu yacquub wa kaanat taqra'u alqur'aan qur-aankay akhrin jirtay gabar qur-aanka taqaana ayay ahayd fa atadku waxay u timid cabdullahi ibni mascuud oo warkan xadiidkan warinaya ayay u timid faqaalad waxay ku tiri maa xadiidun xadiid muxuu yah balaqanii canka iga soo kaagaaray xadiidka iga soo gaagaaray niqaash bay la furtay iyo dood annaka adigo xadiidku waxaa weya annaka adig inaad lacanta lacanadaysu ku saabsan yahay asagii bay u tirinaysaa alwaashimaad gabdhaha wax turturqa ee rinjiga ku shuba gabdhaha kale walmustawshibaad kuwa dalba walmutanamisaat gabdhaha xirimaha qorta iyo walmutafilijaat gabdhaha ilkaha qorta fanaxda samaysta ilkaha fiiqfiiqda qaar waxaaba jira ilkaha fiiqfiiqaaya kuwa farax weeya kuwana way fiiqio ilkii dhan miciyay ka dhigaya walmutafalijaat lilxusni ay muqayiraad bedelaya khalqallaahi khalqi ilaahay inaad arrimaha lacanadaan maqalle xaggeed ka keentay faqaala cabdullahi baa wuxuu yidhi wamaa lii maxaa igu dhacay aan la alcanu u lacanadaynin man qof uu lacana lacanaday rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam nabigaa lacanaday annaga nabigaa raacayna waa lacanadeenna qofkuu nabiga lacanaday wa huwa fii kitaabiillaahi bayna ku sugan tahay lacanadda ayadaa ah in la lacanado kitaabka ilahi bay ku sugan tahay fa qaalat ilmar'atu qur-aankii taqaanay moogtahay qur-aanka hadday saa u maamisay aayad lacana allahu waasila walmustawsila walwaashida walmustawshima ka hadlaysa ka weyday faqaalat waxay tihi laqad qara'tu waxaan akhriyey maa bayna lawxayi lmusxafi musxafka labadiisa daftar labadiisa gerbi laga bilaabo faataxada ilaa birabinaas baqriga birabinaas mid hor dhihi jireen baqriga birabinaas faataxada iyo birabinaas baa labada gees kala taagan baqra waaba suuradda labaad maa bayna lawxiyilmusxafi kitaabka qur-aanka labadiisa geesba waan akhriya waan bartayoo famaa wajadtu kama helin aayadda aad sheegayso kitaabka ilahay bay ku sugantahayna waad leedahay faqaala wuxuu yidhi mascuud xoogo marka fiqigii iyo fahamkii iyo qur-aanka ayaa ka maqan qur-aanka haddaad barato tafsiirkiisana ku darso xadiidkii fasirayeyna baro faqaala wuxuu yihi lain kunti haddaad tahay qaraatiihi mid akhrisay qur-aanka wad akhrisay muxuu u jeedaa qiraa'ata cilmin watadaburin haddaad qur-aanka si cilmi aho aad macnaha la socoto aad u akhrin laheed laqad wajadtiihi waad ka heli laheed lacanadaas qur-aankaad ka heli laheed qaala allahu caza wajal aayadda marka ay gabadhu taqaanay laakiin aynan macnihiisii maa yustafaadu min alaaya ayaa ka maqnaa qaala allahu caza wajal soo alla ka yidhi maaha aha wamaa aataakum alrasuulu rasuulka wuxuu inina imaada qowlan wa ficlan fakuduu qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu inaga reeba qowlan wa ficlan fantuhu ka hara wuxuu nabigeena falana sameeya wuxuu le rabbina ka hadasha ka nabig yirma calayh isalaatu wasalaam axaadiista nabiga o dhan ayaddana soo gelaysaa wa adiicu rasuula bay soo gelaysaa axaadiista nabiga sala allah aleh wasalam faqaalat ilmar'atu gabadha haddii marka meel gaaban looga soo baxo aynu filaynin faqaalat ilmar'atu waxay tiri sheekhi bay kor u yarfanatay waxay tiri fa innii araa waxaan arkay shayan wax oo min haada arrimanaad ka hadlaysa xirrimaha la qortay iyo calaa imra'atika xaaskaadi baan ku arkay alaana hadda ciddaadi baan hadda soo maray gabadhaadi baa sidaan aad sheegaysa gabdhaha kale ku lacaanadayso yaaba u samaysatay saaloonkeedii zaynabaa la dhihi jiray cbdillahi bin mascuud xaaskiisi aaqafiya qaala wuxuu yidhi idhabii ora tagoo fandurii or soo fiiri maadan arkine si fiican oo usoo fiiri oo waxaad sheegayso soo hubso ninka reerkiisa wax ka yaqaana ma lehe waxay rabtaa inay tirahdo qowlkaadi iyo ficilkaada iskhilaafsan qowlkaadii iyo dhaqanka reerkaada iskhilaafsan inay ku qabsatoy jallaafato u dhigtay rabtaa orow usaafiri buu yidhi qaala fadakhalad waxay u gashay calaa imra'ati cabdillaahi cabdillahi xaaskiisii bay u gashay falam tara shayan waxba kumayn arkin intii oo dhamma wax ay gabadhaasi ku sugan tahay laa wasl walaa washmu walaa nashri walaa tafalluj midna kuma sugna fa ja'ad way ku soo noqoto faqaalad waxay ku tiri maa ra'aytu shayan waxba ma arkin bay tiri waxba kuma arkin bay tiri faqaala wuxuu yidhi ibnu mascuud amaa low kaana dalik waxa aad sheegtay haddaad ay ku sugnaan lahayd xaaskayga labnu jaamicahaa lamaana kulanayn jimaac iyo mucaamala nama dhex marteen gebigeeda meel baan iskaga xeli lahaa ma waan furi lahaa ama waan ka ictizaali lahaa oo wahjuruuna fi lmadaajic baan ka dhigi lahaa labnu jaamicaha marka waxaa weye radia allahu canhu wa qowlkiisa iyo ficilkiisa dhaqankiisa intaba way iswaafaqsan yihiin sidaasaa la rabaa oo warkaada dacwadaada iyo diintaada iyo waxaadoo dhanba aqrabu nnaasi ilayka inaad u sheegto ka reebto wixii xumaana wixii wanaagna aad farto ayaa la rabaa <clears throat> yahdi illaahu linuuri man yashaa hidaayada haya laakiin adiga ha gaabinin xadaana maxamed almuhana wlbashaar qaala xadaana cabduraxmaan huwa bnu mahdiy xadaana sufyaan xaaw xadaana maxamed bnu raafi xadaana yaxya bnu aadam xadaana mufadal huwa bnu muhalhal muhalhil kilaahumaa can mansuur fi hada isnaadi bimacna xadiid jarir hayr ana fi xadiidi sufyan waxaa ku sugan alwaashimaat walmustawshimaat wafi xadiid mufadal alwaashimaat walmawshuumaat mawshuumaat kuwa maarata loo turturqaaya iyo waashimaadka turqaaya mustawshimaadkuna waa kuwa dalbaaya waa isku mid xadana abubakr bn abi shayba wmxamed bn muana wbashaar qaluu maxamed bn jacfar xadana shucban mansuuq bihada isnaadi alxadiidi can nabiy sal ly slam mujaradan isagoo ka dharla can saa'ir qisa qisada inteeda kale iyo gabadha umu yacquub ibn mascuud la niqaashtay iyo kuma sugnaa min dikri umu yacquub sheegideeda waxadana shaybaan bn faruqa xadana jariir cali bni xaazim xadana acmash can ibraahim an naaciy an cabdilahi bn mascuud an nabi sal sl xadiihi waxadana xasan bn cali alxalwani wmaxamed bn raafic naysaburi qaala ahbarana cabdrazaq bn hamam sancani abarana ibnu jurayjin qala abarana abu zubayr maxamed bn muslim tadrus anahu samica jaabir bn cabdilahi radi allah canhuma yaquul sajara nabiyu nabigaa nahiyey nahiyo reebay canaantay wey sala allah alay wasalam an tasila almar'atu gabadhu inay xiriiraysa bira'sa madaxeeda shayan wax shayan halka qaar culammada ka midoo le waxaa la diidan yahay timaha in lagu xiriir waa timo kale waa timo kale yaa la diidan yahay hadday tahay waxyaalahan kale ee ama xaskushii ama muxuua ah maydhaxdii ama suuf yax kale dhib ma laha ayaa xadiidka lagu radiyaa shay-an ah, nahaa wuxuu reeba an tasila maratu inay reed binacaysa madax shay-an waxba waxna lama ogolo qaala xaddaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malik can ibni shihaab can xumayd bin cabdiraxmaan bn cawf annahu samica wuxuu maqlay mucaawiya bin abi sufyaan amiir lmuminiin wey mucawiya bin abi sufyaan caama xaja sanad uu soo xajiyey hadduu xajkii shaam intuu ka yimid maka yimid oo xajiyey madiinana ziyaaruu aaday wa huwa calaa mimbar asagoo mimbarkii nabiga masaajidka nabiga saaran wa tanaawala qusatan walxaal tanaawala uu qaatay qusatan cantooda min shacarin timaa intuu gacantaa u qabtay dadkii tusaaya masaajidka hortiisii kaanat fii yaddi xarasiyin nin askari oo hawaaridiyaah gacantiisa ku jirtaba intuu ka qaaday yaquulu wuxuu leeyahay yaa ahla almadiina wa reer madiinow ayna culamaa'ukum aw culimadiinii ila wax munkaroo iska faafay haddii la arko weydiin maxaad oga aamusteen maxaad u reebi weydeen xaggeed aadeen ayagaa la weydiinaya ayna culamaaukum aw culimmadiinnii culammada way caddaynaya inay caddeeyaan baa laga rabaa madaxduna ay dhaqangeliso haddii maanta o dhan darooga laga hadlaayo oo khamre laga hadlo oo darooga iyo maandoore laga hadlo oo anshax xumo laga hadlo oo tuug iyo dadka mid waxyeela laga hadlo oo xaaraannimadeeda culummadu ay caddeeyaan wahada huwa alwaajib calayhim waajibka saaran midkaa weeyaane madaxdii fulin laheed aan la helin taxsiiluxaasil meesha bay taagnays wacdiga qofkii ilaahay iimaan la doono iyo hidaaya haanuun baa qaadan intaana loo dhaafi maayo laakiin maxaa la rabaa madaxdii howshaa fulin laheyd baa la rabaa ee ciidamada kusii dayn laheyd ayna culamaaukum samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baa noqlo yanhaa can mili haada waxaanoo kale reebiye mil haadihi waa wax haweenka ay madaxa ku xidhaan wayaquulu isagoo leh nabigaa maqlay inamaa halakat banuu israa'iil way halaagsantay xiina goortiibay banuu israa'iil halaagsameen ittakhada haadihi waxaanay samaysteen nisaama haweenkoode xadana ibn abi cumar qaal xadana sufyan bn cuyayn xadana xarmana bn yaxya abarana ibn wahb abarana yunus xaw xadana cabd bn xumayd abarana cabdirazaq abarana macmar kulum can zuhri bimidi xadiidi malik hayrana fi xadiidi macmar inamaa cudiba binu israa'iil waxaa loo cadaabay waxaa ka mid ah shirki iyo kufri iyo gaalimo waaweyn bay la imaadeene waxyaalihii loo cadaabay waxaa ka mid ahaa in haweenkooda ay fasahaadeen ayagay ku fasahaadeen dhaqanxumi dhaqanxumi iyo anshaxxumi iyo akhlaaq xumi ay ku faaftay mujtamacii haweenkaa dijacla dhihi waaye iyo dhallinyarada mujtamac waxaa imaanaya aan taya lahayn oo akhlaaq ka dhuntay oon qiyaadiya hoggaan midna ka soo baxayn xadadana abubakr bin abi shayba xadadana qundar shucbata xaa xadadana ibn abi muhana walbashaar qaala xadadana moxamed bn jacfar xadadana shucba can camr bni murata can saciid bn musayib qaal qadima mucaawiyat lmadiina mucaawiya madiine soo galay fakhadabana waa noo khudbay wa akhraja kubbatan cantooba min shacrin timuu soo saaray faqaala wuxuu yidhi maa kuntu maba ahayn uraa kii u malaynayo ana axadan qof yafcalu waxaan inuu samayn ila yahuuda yahuud mooyeene waxaana dad muslimiina ku dhaqmaan iyo haweenkooda ma lehe yahuud mooyeene dhaqanka iyaga laga keenay xun muslimiintana waa daba socdaan ina rasuula allah nabiga calayhi salaam balaqahu waxaa soo gaaray dhaqan noocaasa inuu jiro oo timaha tima lagu xidhiidhsado gaalada yaa ka soo gaaray fa samaahu wuxuu ku magacaabay azuur been buu ku magacaabay oo gabadhii guud bay samaysani tima inay leedahay iska dhigi waana been been weeyaan samaahu zuur kadibkana waa kaba'ir dunuuba kamid yahay beentu iyo khayaamadu وxadثna abu qasاr الmismiciي malik بn cabdالواxidi ومxamed الmuثنى qala waxay akhbarana mcاad bnu hiشham الdistiwاي qala xadثna abi hiشham min abi yusuf الdistiwاي smr can qataada bn dicam الsudusi can sacيid بn musayb ana mucaawiyaةa radي الlah canhu qaal data ywmi maalinba wuxuu yidhi inakum idinka soo mimbarka saaran qad xadaثtum ziya sawin xadaثtum waxaa soo darisiiseen ood ku soo darteen aradii ziya sawin labis xun labis xun labiskii la xidhanayay ee curfiga ahaa ee dhaqanka muslimiinta ay iska soo gaareen aad ahaana aanu xumayn intaad ka tagteen baa ku gaalada aad shabahaysaan ayaa soo darisiisoonad la imaateen wa nabiy allahi sala allah alay wasalam nahaa wuxuu reeb can izuuri beenta timaha oo timo kale lagu xidhiidhsaan lahayna waa been qaala waja'a rajulu ninbaa wuxuu la yimid bicasan ul calaa raasiha madaxa waxaa kaga xidha khirqa karmo iyo wax maarata laisku xidhxidho madaxa weynka lagu xidho qaala mucaawiya wuxuu alaa wahada zu kana beentay ka mid tahy qaala qataada wuxuu yidhi yacni maa yukiru bihi nisaa'u wuxuu ila jeedaa waxay haweenka ku badsadaan ashcaarahuna timahooda ay ku badsadaan oo min alkhiraqi baryo la jexjeexay iyo karimo la googooyaya nooc kastaba ha laga sameeyo baabunisaai alkaasiyaati alcaariyaat haweenka dhar qaba dhan markaad ka fiiriso alcaariyaat haddana qaawana xijaabkooda una sharci ahayn almaa'ilaad xaqa ka leexday almumuilaad gabdhaha kalena leexinaya kuwa ayagaa in ayagana dambiilayaala yihiin xaddaana zuhayr bnu xarb xaddaana jariir can suhayl bin abi saalixin can abihi can abi hurayra qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam sinfaani laba kooxood min ahli naari ehlu naarka ka mida lam arahuma weli ma arkin buu yidhi halkan wuxuu ishaaraya inay imaan doonaan nabiga alai salaam laba kooxood ehlu naar ah oo ummaddan ka mid noqon doonaan weli soo gaarin oo weli aanan arkin shacabkii nabiga calayh salaam uu la noolaa shacab muslimiin oo wanaagsan bay ahaayeen oo dadkii ehlu khayrka ahaa laakiin laba tilmaamoodoo dadka ka mid oo ehlu naara ayaa imaan doontuu yidhi weli ma arkinse waase dhici doonaa waa la dhacday waa la arkay kow labada kooxood midda koowaad qoomun waa dad macahum siyaadun ula wata shaabuug bay wataan ka adnaabilbaqari looda seenteedoo kale aad seenta looda meesha dabada ku taallana weeye ballaaradu weyn tahay intaa soo socotana way sii dhuuban way sii dhuuban ka adnaabilbaqar duf bayna afka ku wadataa yadribuuna biha annaas ku garaacayaan booliska weeye iyo kuwa dadka garaaca kuwa jabaabirada iyo maaratay dowladaha qamciga duwal alqamciya ee dadkooda aan u turin ee ciidanka ku sii daaya ee budharka la dhaca kuwa weeyaan ehlunaar buu ku tilmaamay nabigu qolada labaadna wanisaan waa haween kaasiyaatun dharqaba waa kanoo maradii ugu qaaday sarad bay soo gadanaysaa caariyatun wayr qaawanti jirkeedii baa laga arkaayaa lugaheedii baa laga arki dhuunteedii baa laga arki waa qaawanti raggii bay fidnaynaysaa iyadana waa fidnowday muumiilaad xaqii bay ka leexdeen iyaguna socod xumi sida socodka u soconayaan ayay socodka muumiilaad maa'ilaad muumiilaatun riwaayo kale way kala cagsinaysaa dadkii xaqibay ka leexinayaan maailaad iyaguna way ka leexdeen socodka iyo shaafeertankana waa la yidhaahdaa siday u socdaan bay isqalqalloocinayaan ru'uusuhunna madaxooda kaasnimatil bukhti neef geela kuriskii baad mooddaa bukhtidii almaa'ila baarmajiirka lahayd geela mid waxaa jira baarmajiir leh kuriskooda uu qalloocan yahay marka madaxi bay intay wax ku gurto ku gurto oo isaa u qalloociso ayaad moodaysaa neef geela oo kuriskiisa uu qalloocsan yaad moodaysaa tilmaanta daqiiqa fiir sunnada looga sheekeynayo muuna arkinna waa loo waxyooday laa yadkhulna aljanna janna ma galaan haweenka xunxun ee fasaqada dacaaraadka iyo xumaanta ka shaqeeya sharmuutanimada iyo xumaanta wada ayaga haddii fasaadeena gabdhihii yaryaraa shirqoolaya meelaha ugu yeeraya ragga u shirqoolaya kuwa noocaas oo kale ahlu fasaadka ah laa yadkhulna janna janna ma galayaan haddayba bannaystaan waa gaaloobeen haddii kalena waxaa weeyaan waa laga jaraya naartaa lagu gelin oo mutaystay wey walaa yajidna riixaha udugeedana ma helayaan uduga jannada xataa ma helayaan waina ariixa jannada udugeedu layuujad waxaa laga helaa min masiirati kada wakada arbaciina sana afartan sano meel loo socdo jannada udugeeda iyo saxansaxadeeda iyo macaankeeda kaaga hor imaanaya jannadii sidaas meesha laga udginayay ayaga uma udgeyso qolada ayaga baabu nahyi can taswiiri fi libaasi dharka aad xidhanaya in laga been sheego waa xaaraan wahayrihi iyo wixii kale oo aad qofka uu dhaqankiisa inuu ka been sheego oo dhaqan uuna lahayn uu dadka u muujiyo oo dhar uuna asaga mudnayn uu dadka u muujiyo watashabuci iska dharjin bimaa wax lagu jino tuurto lam yucda qofka aan la siinin waxaan la siinin inuu dadka ugu jino tuurto waa laysiiye yidhaahdo ayadana ma bannaana xadana mxamed bn cabdilahi bn numayr xadana wakiiu cabd bn sulaymaan can hishaam bn curwa can abiihi can caaisha radi allahu canha ana imraatan haweeney qaalad waxay tii ya rasuul allah gabadh gabarhkaas lala qabay ahayd nabiga u timi waxay tii rasuul ina zawjii ninkayga acdaani wuxuu isiiyey waxaa maa lam yucdir wuxuuna isiinin tii kale rabtaa iyo dariskii iyo haweenka kale rabtaa inay iskaga geejiso oo ay buuqi geliso marka waxaa ninkayga isiinin maandhi waxaasuu isiiya waxaasuu isiiyaa ka waran faqaala rasuululah nabiga alai salaam baa wuxuu yidhi almutashabbicu qofka iska darjiya oo isku muujiya bimaa lam yucda waxaan la siinin wuxuuna cunto or cunin buu waan cunay dhar aan la siinin waa la siiyey abaabaan loo dhigin waa lii dhigay uu yidhi madax aan u yeedhin oo wax siinin buu yidhi waa ii siiyen telefoon bay iisoo direen almutashabicu bimaa lam yucda ka laabisii hoobay zuur laba maro oo beena qof xidhay buu lamid yahi oo dadka suhaada isku daray mujaahidiinta isku daray yani dhar tusaaya shicaar gaara qof xidhay oo kale wey haddaad iskuul aadan dhiganin dharkiisa iyo uniformkiisa xeerata ka warran soo been ma noqonayso xadaana mxamed bn cabdlah bn numayr xadaana cabd bn sulayman xadaana hishaam ibn curwata can faadima bint lmundir can asma bint abi bakr ayaydood weeye labaduba jaad imraatun haweeney baa u timid ila nabi sal slm faqaalat ina lii dara nabi allow waxaan leeyahay dara midaas dhibno waa midda lala qabo dara la dhahaa haweenka laba isla qaba yaa daraa'ir la dhahaa jamac dara darataan marka islaana leela qabaa jirto oo hadda way isdhibaan mar walbaba fahal calaya korkeeda ma yahay dhibkii iyo iskagiijintii iyo iska difaaciddii calaya korkeeda ma yahay junaaxun dembi an atashabaca inaan isdharjiyo bimaalin min maali zawji ninkayga xoolihiisa bimaa lam yucdila wuxuu isiinin oo aan dhao xataa reerka haddaan ka keenay xataa ninkaa i isagaa ii keenay si middan ay ninkii ooga haskacdadeenna meesha khilaafkaasi aan wax ooga faa'iido faqaala rasuulullahi nabiga alai slam baa wuxuu yidhi almutashabicu bimaa lam yucda waxaan la siinin qofka iska dharjiyo oo waxaasaa laysiiy asagoo la siinin kalaabisii thoobay zuur laba maro oo beena xidhay buu la yahay oo dad ka soo xaday ama dad ka soo ergistay oo ka soo caariyaystay o yidhi anaa iskale dadka ugu sheekeeyey ama yulufon dad kale lagu yaqaano uu xidhay oo iskale waxaasoo dhan waxaa weeyaan been weeyaan beentuna min kabaa'ir dunuub bay ka tahay alaa huwa qowlu zuur bay nabiga calayh salam ku daray xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana abu salm xaw xadaana isxaaq bin ibrahim akhbarana mucawiya kilahum can hishaam bihada alisnaadi wallahu aclam bilahi towfiiq slى اllah wslm lى nabiyina mxamed